alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam waxaynu ku jiraa kitaab adiyaat wacan ibni mascuud radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh wasalam qaala wuxu uhi diyat lkhata'i magta dilka khada ah ee alqatl alkhata akhmaasan waa shan qaybood cishruuna xiqa waa labaatan marka geelii la ego halaad oo xiqaa da-daasa wa cishruuna jadaca wa cishruuna banaati makhaadin wa cishruuna banaati labuun wa cishruun bani labuun waa shan markaa shan mi labaatanina waa miya akhrajahu adara qudniyu wakhrajahu arbacatu bilaf wacishruuna bani makhaad badela bani labun wa isnaad lawali marka halkaa bani makhaad oo qaalmihii ah kuwii labaaya ayaa lagu bedelayaa cishruuna bani makhaad riwaayadda dambe badela bani labun lagu bedelay halkaa wa isnaad lawali aqwa sanadka kahorashii xoog badan oo ah ishruuna bani labun waqraja ibn abi shayba min wajhin aakhar mowquufan wahuwa asaxu min almarfuuc waxaynu soo maray da-dan horeynu usoo maray markaynu maraynay halkee markaynu maraynay sekada markaynu maraynay ayaynu bani labuun iyo banilmakhaad iyo jadacada iyo xiqada iyo da-dooda aynu soo arag marka waxa weeyaan diyadii khada ah sidaasaa loo qaybinayaa waa la sahlayaa marka la eego diya muqallada ma ee waa diyatun mukhafafa marka la barbar dhigo diyada camdiga oo iyada imika kuwan kuma jiraan qaar riman oo caloosha ilma ku sida halkan kuma jiraan waxaa kaloo ku jira labaatan qaalin inta badanna dee ayaa geela ka qaalisan labka sida faraha badan oo maadaama ay dee tarmayaan marka hataa laftigeedu takfiifkay ka mid tahay banilabuun iyo banumukhaad iyo waa banilabuun waa mar kale waa ti hooyadii mar kale ay dhashay dee caaniay lahayd banumukhaad waa ti ay uurka lahayd jadaca waa ti ilka dhacsatay xiqa waa ti afraad gashay istaxaqat an yadruqaha اljaml whakada وأkرaجه abu dawud التirmidي min dariiqi cmr بn شhucayb can abيه can jadihi radي الlahu canهuma rafacahu isagoo u rafciyey nebiga adiyة ثaلaaثuuna xiqة wa ثaلaaثuuna jadca wa arbacuuna khalifa iyo afartan dhalaya fii buطuuniha caloosheeda awlaaduhaa ubadkeeda ay ku jiraan oo riman labada xadiis waxaad moodaa inay iska hor imanayaan marka si loo ego xadiiska hore diyat lkhaطأ buu sheegay xadiiskana addiyatu halaaثuuna xiqa marka addiya uu idlaaqay xadiiskani ma diyadii markaa shibhulcamdiga ma tii camdiga ma tii khaطأa intaba way ixtimaashaa marka awsaaftan haddaba imika la eego waa muqalada waayo adiyat halaaثuuna xiqa wa halaaثuuna jadca wa arbacuuna khalifa afartan dhalaayo oo jadacadaba ka sii weyn ambaba dee jadacadaas oo markaa dhalaysaa marka waxaa lagu fasiraya xadiiskan diya diyadii ahayd alcamd diyat اlcamdi ayaa xadiiskan lagu fasiraya kaa horena dee uu caddeeyeyba waa diyat alkhaطأ waxaana lasii adkaynaya markastoo qofku uu dee si khadaa wax uga dhacaanayo markasmarkuu kaso way sii kala adag yihin haddii mata markaa laga daayay qofkii dilkii laga daayay ila qisaas baaba lagu lahaaye oo mag loo bedelay in lagu sii adkeeyo wa can ibni cumar radi allahu canhuma can nabiyi sala allahu alay slm qala wuxuu ihi wain acta ina waina acta dadka ka ugu dulmiga badan ugu xadgudubka weyn ashaduhum طuqyaana actaa ashaduhum duqyaana wacutuwan alcutuw waa aطuqyaan waاlictidaa dadka markaa ka ugu dulmiga badani calى اllahi alla agtiisa halaaثatu saddex weeyaan man qatala fi xaram اllah ka xaramka ilaahay dhexdiisa wax ku dilay waa xaramu maka aw qatala dilay gayra qaatilihi kii wax ka dilay mid aan hayn dilay aw qatala amba dilay lidaklin ay lidaqiinatin utun eh, aljaahiliyati utuntii jaahiliga wuxuu dilay akraja ibn xibaan fi xadiisin صaxaxahu xadiis intan ka dheeraa ayuu ibn xibaan kusoo wariyey raximah اllah oo uu yihi waa صaxiix xadiiskaasida fi xadiisin صaxaxahu ay صaxaxahu ibn xibaan wa asluhu lakin xadiiska asalkiisu fi lbukhaariy buu ku jiraa min xadiisi ibni cabaasin radi allahu canhuma dembigu uu sii kala culus yahay waxyaaluhu usii kala cuslaada waxaa ka mid ah haddaba waxaa laga warramaya dembi keliya ayaa sii kala culus marka la eego qofka uu ka soo fulay goobta uu ku soo fulay qaabku u dhacay iyo wax lamid a ah. qofka matalan iminka wax dila ee xaramka ku dila iyo ka dilkaa mid lamida ah sameeya meel aanan xarayn ku dilaa dee labaduba dilkoodu waynu garanaa dilku intuu gaadhsiisan yahay oo marka kufriga iyo shirkiga laga yimaado dembi la galo oo dhiig ka weyni ma jiro bacd الshirk wاlkufr laakiin xaramkii xurmadiisu sii lahaa oo xurmadu leeyahy waa maxay xayawaankiisii baabaa xurmo yeeshay gaarah in la eriyo in la laayo hadalkeeda baddaa xayawaanka ka kaalay dhirtii xaramka ayaa qofka gooya uu ku dambaabaya allahna wuxu uhi subxaana wa tacaala waman daklahu kana aamina qofka gala waa aamin markaa meeshii ammaanka la door biday hadduu qof wax ku dilo dembigiisu uu sii libilabay xumaanta halkaa lagu sameeyo o waa saas oo kale ilaha xurmadale dembiga la galo ilaha xurmadale bishan ku jiraa baa ka a ta ka dambaysaa ka mid a tii ka horreysay baa ka dembiga la galo iyo bilaha kale dembiga la galaa way sii kala culisi way sii kala weyn falaa tadnimu fiihina anfusakum aw geyra qaatilihi hadduu qof matalan qof dilo oo qofka la dilay qaraabadiisi amba ehelkiisi walaalkii adeerkii cid lamid ah qofkii wax ka dila ay dilaan iyadoo dowladi aanay u dilin dhinac marka laga ego ah, qalad bay sameeyeen qaladkay sameyen waa maxay arinta markaa qisaasta iyo fulinteeda iyo xuduudda ayaa fuliya dowladdaa fulaysa ila haddii kale fawdaa dhacaysa laakiinse hadday kii wax ka dilay ay dilaan almahim loo dili maayo iyagii lagu qabsan maayo waxaa keda saas weyn waayo waxay dilaan kii wax ka dilay walow dariiqaday mareen waxba qaldanaateen laakiin kaa wax dilay hadday walaalkii dilaan oon isna waxba shaqo ku qofkii caadiga ahaa la dilay wuu kasii dambi badnaanay qofkaasi qof beriya waana say dadka u badan yahi daimika qof beriya oo meel iska jooga qofka ay ehel u wadaagaan ayaa la dilaya oo alle wa tacaala wuxu uhi faqad jacalnaa liwaliyihi sulطaana falaa yusrif fi lqatli iyo ku xadgudbin dilka israafka cilmo badan oo ku fasiray inuu dilo kayra qaatilihi kii wax ka dilay waxaan ahayn aw qatla lidaklin jaahiliya dakligan culmadu wa waa taqiina waktigii de reeruhu way isdili jireen marka waxaa laga yaabaa soddon sano kadib nin beri la dilay in mid reerkooda ah loogu aaro da waa soddon sano ama boqol sano doona marka qaarkood ba laga dhowr inay boqol sanoba dee gaadhay laakiin islaamku markii uu yimid meesha uu ka saaray rasuulku muxu uri alayh salatu slam uu ka jeediyey xaramka markuu xajka ka jeediyey ka sheediyey iyo xaramkaba dimaa ljaahiliya waa mawduuca dhiiggii jaahiligu waa mid la dhigay qofkii beri hore wax laga dilay loo raaci maayo riba jaahiliyana waa mawduuca waa la meesha uu ka saaray qofka ku dilayaana isna oo qof islaamkiiba ka hor yimid ayuu noqonaya riwaayadka qaarkood waxaa ku jiray wamubtaqin fi lislaami sunat aljaahiliya wamubtaa wamubtaqin fi lislaami sunata sunat aljaahiliyati marka waxa wey halkaa aw qatala lidakli aljaahiliya oo kale muxuu noqonaya markaa ka xadiis kale oo aan lafdiga marka cabdillahi bn cabaas kan cabdillahi bn cabaas sheekhu inoo shegay asalkiisu wuxuu ku jiraa bukhaariga waxa u ahaa abqad الnaasi ilى اllahi ثalaaثaة mulxidu fi اlxaram wmubtaqin fi اlislaami sunaة اjaahiliya wmuطalibu wmuطalibu dama mri'in bغayri xaqi liyuhriqa damahu mulxidu fi اlxaram waa man qatla fi اlxaram laakiin uu ka caamsan yahay o ilxaadkii dee shar kalena way soo gudageleen xadiiskan kale dilkii wa mubtaqi fi islam sunat aljaahiliyana waxa weeyaan sunadii jaahiliga waxay ahayd qofka in la iska dilo suna aljaahiliya waxay ahayd shirki iyo bidac iyo khuraafaad qofka noocaas oo kale xataa wuu soo gudagelaya wa mubtaqin wa mualibin dama mri'in bigayri xaqin xadiiskani wuxuu sheegayaa un xaalaadka dilku ay sii culus yahay dilku isagoo culus haddana waman qatla mumina mutacamida fajazaأhu jahanam khaalida fiiha wqadib allahu calayh walacanh waacadda lahu cadaaba cadiima uu sii adigi almacaasi way sii culusaanaysaa marba marka ka dambaysa kolba meesha ay tahay iyo da-da iyo oo rasuulku alay slat slam tilmaamay saddex ilaahay lama hadlo mana soo eego mana dayro maxaa ka mid ahaa ushaymid zanin qof ciradii ay wareentay oo madow iyo caddaan iskugu jira oo haddana xumaantaa ku kacay kii dhalinyarta ahaa uu kasii dembi badnaanaya labaduba dembi weyn laakiin macnaa dawaacidii iyo qofka wixii ugu yeedhay baa meesha ka yaraaday markaas markaa khubsi iyo xumaan kusii riixaysa ayay kutusaysaa xadiiska waxaynu ka qaadana waxyaala dhaqanka somalida ay sameeyaan qofka in qof kale loo dilo waa inay khatarteeda lahayen lidaklin jaahiliya waa daqiina af soomaali erey baan isticmaalay maxaan idhi walku soo celi ereygaan idhi haye aano haye aano waa sax haye utun utuntu maxay ma maqashay utunta sood qiyaasa nimka oo <laughs> eh. aanadaasuna utuntu utuntu waa wax qofku qalbiga ugu hayay oo laakiin ha nooca horu jiray oo kale ah aan aanadaasi noqonaysa xadiiska waxaa soo wariyey cusl fi in gaalada la isku ekeysiiya maadaama la yidhaha yaa daqanada gaalada in laisku ekeysiiyo inay xaaraam tahay w can cabd llahi bn camr bn caas radi allahu canhuma ana rasuula llahi sala allahu alay slm qal wuxu hi alaa hooye ina diyat alkhaطi diyada khaطw shibhi lcamdi e wa shibhi lcamdi maa kaana wixii ahade weeyaan bisawdi sheedan lagu dhuftay iyo walcasa ul markaa miatu min alibili weeyaan boqol geela minhaa waxaa ka mid ah arbacuuna afartan fii buduunihaa caloosheeda awlaaduhaa ubadkeedii ay ku jiraan waa khalifadii un khaliifaduna waa hasha dhalaysa akrajahu abu daawud wanasaa-iy wabnu maaja xadiiska markaa laakiin waxaad moodaa min xadiiskani uu sheegayo alaa ina diyat alkhaطi shibhi lcamdi hal mid un inuu sheegayo oo shibhi lcamdi aanu ahayn uu yahay alaa ina diyat alkhaطi diyada khadaa shibhilcamdi markaa ka bedel waa shibhilcamdige ma kaana bisawd walcasr markaa khaطii baa laba laga dhigayaao khaطأ maxdiya oo qofkii aanu u kasinba inuu qofkan dilo qofkani inuu waxaan qofkan ku dhufto umuu kasinba umabuu jeedinba hadduu doono waa sheegayna waa dhagaxoo ka siibto ka warran qofkii oo ka siibto amba rasaasi kaga fakato intuu qori ku tiirsa isagoo isagoo dil islahayn amba moodayaba gaal moodayay oo gaalkii uu doonayay inuu dilo amba ugaar tooganayay qof ay ku dhacday waxaasoo dhami waa keyri qasd waa khata markaa laakiin shifulcamdigu isagu waa maxay waa qasdi marka laakiin aaladan uu isticmaalay ama ficilkan uu isticmaalay ayaa sida loo bartay aan waxba dilin iminka jeedalku qofka dee ma dilo jeedalku waa harag weyn oo la soohay oo qofka lagu dhufanayay ama de wax kale baa laga sameeyey waa jeedal markaa waa shaabuug oo kale imika shaabuugu inta badan dee qofka ma dilo nabar weyn haba gaadhsiiye ushuna ma disho haddaanay dee ul weyn ahayn oo bul oo kale ah qofkii meel halisana lagaga dhufo haddiiba se taa haddaba saas ay dhacdo qofkii ku dhinto feerkii oo kale waxa ma dilo haddiiba ay dhacdo si qofkii ku dhinto qofkan inuu wax ku dhufto wuu qastiyey qasdi baa meeshii jira oo xaggaa marka lagaga camdi laakiin camdi toosa maaho waa shibhi bay yidhaahdeen culimadii shibhi uu shabahaa bimacnaa yatashaabah maca alcamd ayay wax wadaagayaan isku egiin hadaba diyatu shiibhu camdiga diyat lkhaa waynu soo aragno iyadoo la mukhafaf baa laga dhigay diya mukhafafa la fudaydeyey waa tii labaatan labaatan looga dhigay diyadii muqaladada ahaydna waynu soo aragnay addiya uu rasuulku ilaaqay lagu fasiray iyadana diyadii oo muqalada afartan neefoo dhalaya de waa qaali wey waa adagta diyadii shibhul camdigay noqotay labadaa keebaa la raacinaya lakin camdigiina waa waadix khaطayna waa waadix xadiiskani xaggee u raaciyey haye ka jawaaba de ma khaa u raaciyey mise camdiga camdigu raaciyey miat min alibil minha arbacuuna fi buuniha l oo afartankaas intii kalena ah, de waxa loo kala qaadaya soddon iyo soddon iyo wax lamid ah. haddaba markaa culimadu in badan oo ka laga dhigi maayo ee waa laga khafiifinaya waxaa la raacinaya khaaa la raacinaya xadiiskan lakin de khaii ma sheegaye camdigii buu sheegaya shibhulcamdigi buu sheegaya ana rasuul lahi sala la ala sl q ala ina diyat alkhaai diyada khaaa shibhilcamdi ahayd taasoo shibhilcamdi ahi ma kaana bisawdi weeyi walcasa marka waa calى sabiili mihaal la calى sabiili اxasr rasuulku alay slat slam maaha macneedu inuu leeyahay waa wixii labadaasi un ay keenaan aqlabka waa dee sawdka iyo casaada looma baran wixii kale lamidkiina waa lamid ee aan in dilal looga baran qofka miatu min alibil minha arbacuuna fi butuuniha awlaadiha caloosheedana ugu jiraan wacan ibn cabaas radi allahu canhuma can nabiyi sala allahu alay sl wa hadihi sawa hadihi tan haadihi tan iyo wa haadihi tani sawaaun waa isku mid wuxuu ujeedaa alkhinsira faryarada iyo wlibhaama suulka waa isku mid xagga magta marka la eego rawahu lbakhaariy wali abi daawuud wtirmidi alasaabicu sawa faruhu waa isku mid wاlasnaanu sawa ilkuhuna waa isku mid athaniyatu foolka iyo wdirsu gowsku sawaaء waa isku mid walibn xibaan diyatu asaabic اlyadayni magta iyo wixii laga bixinayo faraha alyadayni gacmaha iyo warijlayni luguhu sawaaun waa isku mid ay min jihati adiya xagga marka la eego casharatu min alibilna weeyaan hiya casharatu min alibil waa toban geela likulli isbacin far kasta xadiiskani waa faahfaahin bu xadiiskii hore aynu soo maray ee mawduuca balaarin ka warramay inbuu faahfaahin yahay o ilkihii way kala duwan yihin marka la eego xagga waxtarka oo gowska iyo iyo foolka waaba laga yaba labadaas inay isku dhawaadaan laakin dee waxaa laga yaaba dhoosha iyo micida iyo iyo gowsku inaana isku mid noqon oo keebaa sii faa'ido badan ya war keebaa sii faa'ido badan gowska haddaba gawsuhu de way ka sii marka qaar kod saa kasi cajiibsan baa laga yaaba foolashoo kale quruxdii iyo wax lamida ka qayb qaadanaya almihii waa isku mid bu nabig uri alay sala slam o ili kasta imsaa laga bixinaya shan geela haye farihiina waa far kastaaba waa toban geela waa isku mid markaa suulka iyo faryaradu isku mid maaha xagga marka la eego waxtarka suulka wuxuu la qiimeeyey afartaa farood oo kale o soo ad arki xagga marka suulka marka la eego waxtarka farta si tar u leeyahay hadday fariiradii ka maqan tahy qofki haduu suulku maqan yahay keeba aad u daran hadduu suulku maqan yahay lakin rasulku wuxu ui alay slatu slam waa isku mid labadanu qaatay mar haddii labadaas isku mid noqdeen kuwii dhexana iyagana waa lamid de eh. oo mbaabaablaa in kuwa kalena lasii mid noqdaan marka la kala qaadqaadi maayo la maayo dee kala qaalisanaayeen waayo suulkii yaraa dheeraadka ka lushay ka waran haddii yaroo dheeraad eh, ama far far <laughs> fara badana qofku yahayo oogaha ay la socdaan ultaamagteeda soo bara waay hadihi wa hadihi sawaun yani alkhinsira walibhaama fariirada iyo suulku rawahu bukhaari wali abi daawuud watirmidi alasaabicu sawaun walasnaan sawa athaniyatu wadirsu sawa walibn xibaan diyatu asaabici dir original sawa casharatu min abi likuli isbacin isbac sheekh min cuthaymiin inta badan markuu kelmaddaa soo maro waxa uu sheegaa inay luqado badan leedahay oo toban luuqadood bay leedahay buri maxaa la odhan karaa aye isbac asbac usbac hamsadu waa muthalath hamsadu waa muthalath ba'duna waa muthalath marka maxaa ka soo baxaya saddex saddex ku dhufo sagaal miyaan ahayn xabadda soo hadhayna usbuuc baa loo akri karaa usbuuc ya markaad imika tiraado hamsadu way kasraysan tahay iyadoo imika kasraysan ayaa maxaad odhan kartaa isba isbi usbi hamsadina kasraynaad ku daysay ba'dii baad saddex ka dhigta hamsada fadxee ba'diina saddex ka daran ka dhig hamsada dambe badiina saddex ka dhig soo sagaal maaha iyo usbuuc وعن cمر بن شhعيب عن أبيه عن jدي رضي الله عنهma ورفعه qاl wuxu uhi man تdبba qofka isdhktareeya dhktar iska dhiga digtoor iska dhiga walam yakun bالdibi isagoon dibiga iyo caafimaadkana macruufan lagu aqoonin oo aan waxba ka aqoonin faaصaaba nafsan dabeetana dhakhtarnimadiisa u iska dhig u sheegtay ku gaadhsiiyo naf famaa duunaha iyo wixii ka sokeeya qofka naf ku dila fa asaaba nafsan ay qatalaha iyo famaa duunaha wixii ka sokeeyo xubnihii waxyeelaa fa huwa daaminun wuu damaanad qaadaya isagaa bixinaya akhrajahu daara qudniyu wasaxu lxaakimu wahu cinda abi daawuud wanasaa'i wakeyrihima ilaa ana man arsalahu laakiin cidda mursal ku sheegtay ayaa aqwaa ka xoog badan miman wasalahu cidda xidhiidhaysa xadiiskan macnihiisuna waa saxiix axaadiis kaloo saxiixa waa ku filan qofkii dhakhtarnimadu de waa qofka waa loo ogoliyay xadiiskaa laga qaadanaya inay tahay xirfad ay bannaanta in la barto inay tahay jaa-is in la barto xirfadaasi la hahdo adib bale waa xirfadaha aadka culimadu u dhiirigelin jireenoo adibi caysho oo kale aada u taqaana le radi allahu canha oo nabiga ka baratay calayh isalaatu wasalaam siday nabiga uga baratay dee waxyaalo badan buu rasuulku inooga warramay soo mahayn dibu nabowiguna akri kitaabka ibnulqayim ee zaadulmacaadkana ka mid ah isla markaana gaar loo ifraadiyana adibu nabowi intaasoo dawa abuu rasuulka alayh salatu slam ka warramay cayshana wax badan bay dee kasoo qabatay rasuulka alayh salatu salaam dibigii dabeete gaaladii baa la wareegay nisfu dib culimada qaarkood ba ayaynu nimankii gaalada ahaa u daynay waxay inagu kalifta markaa maanta dibigu waa meelaha ay waxbarashada iyo iyo dibiguba waa meelaha ay inoo soo mariyaan afkaartooda qaldan oo dadkii ay wax barayeen caafimaadka ay barayeen waxaa laga yaaba inay uga faa'idaystaan qaabo fara badan meel kaleba haddaan adeegnimka markay leeyihin waxbaan tallaalayna hay-adahan lacagta bixiya gaaladeed wadamada islaamka waa maxay sameeyaan dana kale ay wataana way dhex raacinayaan laakiin markay meel u diraya inan iyo inan bay israacinayn taa aad loo dadka hore bay u dirta ma habluhuna xaggaa isku raacaan inamaduna xaggaa isku raacaan misan ka soo qaad lakin waxa dhaya inankaa inantaasina halkaa ha maraan inankaa inantaasina halkaa ha maraan dadkiina dee waxay leeyihin caafimaad baan wadnaa laakiin iyagu ujeedo kaloo akhlaaqad xumo inay faafiyaana way wadaan meel kasto ay awood ku leeyihiin caafimaadki markaa la barto waa muhiim adigoo laakiin adiga laftigaagu dee raasamaalka ilaashanaya lakin haddii intiiba lagaaga darsada ka war raama nafcan fadara min gayri qasdin wa min albiri maa yakunu caquuqan adigoo isla waxbadso way waxbeel bay dhashaaye haddii ninkaagii wadaadka ahaa dabeetana aada af kale ku hadashay ka waran soo si kale maaha marka waa inad caafimaadka waa muhiim haddii la baranayo kolley dad badan oo dee bartay baa jiro oo aynagaga maqanayn bal agga diinta aynu ku dadaalayna waayo ninkii haddaba aan dhakhtarhayn mid baa dhakhtar iska dhiga meelo badan qaar baa imika shahaado samaystay waxaan arkay waddamada xataa masar oo kale iyo meelaha kenya iyo meelaha kale halkeena laftigeeda weliba qofka gobol aan laga aqoonba haduu doono tegaya waxaan oranaya dictoor baan ahayo sidaanaan ahayo kadibna waxaa laga yaaba in qof waan qalaya oo ay ka raacdo haddii la ogaado qofkaasi haddii la ogaado ninkaasi inaanu dhakhtar ahayn waa lagu leeyahay qofka magtiisii hadduu xubnihii wax ka mida fadhiisiyana waa lagu leeyahy laakiin hadduu dictor xariif ahaa oo arrintana lagu yaqaano inuu ku xariif yahay wax gaabisana aanu samaynin oo qofkii uu dhinto ma damaanad qaadaya ma damaanad qaadaya haddaanu isagu gaabi samayn sideebu gaabisu samayn karaa hadduu intu qofkii qalo shaah iskaga dulcaba ka waran amba u ihahdo waa banaan usoo yar qadeeyo amaba yar suga xabad sigaaraan kusoo yar dhufanaya an issoo yar kula leeyahay dabkaan isku furayaa <laughs> hadduu sidaa idhaahdo dee gaabiska isagaa sameeyey xariif ba ha ahaadee muxuu sameeyey amba dee midi raawisa soo qaado amba wax lamida de de isagu hadduu shaksiyan gaabis sameey aqoontiisu caadi ba noqotee hadduu isagu gaabiska lahaa waa lagu yeelanaya alkaan waa laga qaadanaya man tadababa tadababa waa maxay waa iska keenkeena ya iska dhigdhiga ay abiiba walam yakun biibi macruufa faasaaba nafsa fama duunaha fahuwa daaminu damar qaadaya waxaa lamid ah waxyaalo kasta oo dee banaysay lakin qofku aan aqoon lahayn oo qofka dee ku ku dambaabaya hadduu cid wax ku yeelana isagaa damaanad qaadaya isagoon waxaa aqoon lahayn dadka markuu sheegto waxa laga qadanaya de inay qofku shahaado aanu aqoonteedi lahayn inuu yihahdo waan qaatay waxa waxaasaan aqaanaa shahaada waa markhaati lena waxaasaan sitaa wa canhu waxaa laga wariyey saxaabiga hore waa camr bn shacaybe ana nabiya salى اlahu alay sl qal wuxu uhi fi lmawaadixi taabicigii hore wey ana nabiya sal la sl qal wuxu uhi fi lmawaadixi dakaradii lafaha caddaynayey aan laakiin lafta jabin lafta se muujiye diirka dhaafay ee xuubkana dhaafay amsun kamsun min alibil shan geelo shan geelo wey rawaahu axmedu walarbacatu wazaada axmed wuxuu siyaadiyey walasaabicu sawa kulluhuna cashrun cashrun min alibil dhammaantood toban toban geela weyaan wa saxib ibn huseyn bn marka halkaa kamsun iyo cashrun soo celceliya waxa weeyaan mawaadix buu rasuulku jamciyey alayh isalaatu wasalaam wa fi lmuudixati khamsun soo may ahayn fi lmawaadixi khamsun shan shan geela baa laga bixinaya mid kasta weeye oo tusaale ahaan qofkii haddii laba nabar lagu dhuftay oo madaxa ah oo labaduba markaa laftu ay caddaatay mid kastaba shan geelaa dee laga qaadaya wa canhu radi allahu canhu caqlu aydiyatu ahli dima dadka eerdimada ee ballanka lagula jiro nisfu caqli lmuslimiin muslimiinta magtooda barhkeed weeye ninkiina konton baa laga bixinaya gabadhiina shan iyo labaatan baa laga bixinaya rawaahu axmed alarbaca walafti abi daawuud diyat lmucaahadi ka ballanka lagula jiro diyadiisu nisfu diyati lxuri weeyaan almucaahid haddii la hahdo waa kii ballanka isagu ku jiray almucaahad haddii la waa kii ballanka lagula jiray mustamin kii ammaanka isagu doonayey mustaman kii ammaanka la siiyey diyat mucaahadi kala ballanka lagula jiro diyadiisu nisfu diyat اlxuri weeyaan qofka xorta ah diyadiisa barhkeed walinasai caqlu lmar'ati haweeneyda magteedu mila caqli الrajuli waa magta ninka oo kale xataa yabluqa ilaa uu gaarayo athulutha saddex meeloodoo meel midiyatiha magteedii xadiiskani wuxuu ku cad yahay inteebaa laga bixinaya ahludimada iyadoo kale culimadu khilaafaad iyo waxyaalaha sheegeen badan lakiin xadiiskani wuxuu ku cad yahay gaalkii ballanka lagula jiray mag in laga bixinayo qofkii horta loo dili maayo sida soo aragnay laakiin mag buu magtiina maadaama aanu la dareejo qofka muslimka ah ninkii gaalka ahaa konton baa laga bixinaya gabadhiina waxaa laga bixinaya maxay shan iyo labaatan ile gabadha muslimadda weyaan ayay nisfigeeda noqonaysaa xadiisku intan kaleu sheegay waxa weeye rag dumarku maaha kuwii gaalada ahaa ee muslimiintiiba marka loo soo noqdo gabadhii iyo ninkii waa isku mid haddii nin far la gooyo iyo haddii gabadh far la gooyo labadiiba mid toban baa laga qaadaya fartii gabadha iyo fartii ninku waa isku mid haddii gabadh saddex farood la gooyo soddonkii halaadun bay yeelanaysa waxay yeelanaysaa hadii laakin far afraad la gooyo labaatan bay yeelanaysaa maxay yeelanaysaa ya labaatan bay yeelanaysaa maxay yeelan lahayd marka hore afartan kaas baad u kala barhaysa xataa yabluga athulutha min diyatiha marka sida sax waxa wey ninka weeyaan marka culimadu waxay dhaha qaarkood markay magteedu sii yaraatana way sii qaaligaroodaa ya markay kor u sii kacdana way sii noqustaa dumarkii iminka marka laba farood la gooyey labaatan bay qaadata marka saddex la gooyeyna maxay qaadata laakiin afar markay gaadhay ninkii magtiisii thurth bay ka gaadhay soo maaha afartan bay noqotay dee miyaanay ulu diya dhaafin oona gaadhin dhinac marka lagagana way gaadha waanay dhaaftay dabeetna waa l mar hadaad heerkaa gaadhay magtaadu nisfi bay noqonaysaa kala badh intaa ninka la siin jiray haafkeed baa lagu siinaya adiga oo afarta afarood labaatan baad ku qaadanaysa saddexdana soddon baad ku qaadanaysa de waaya mid afraadaan ku daro a yaraatay haddaba hadduu mid idhaado hadduu mid idhaahdo ka waran soddon baa laiga qaadaya saddexda afraad soo maaha de haba iga yaraatay xabado furaad maahan ku daro oo tusaalaha sheekh ibn cuthaymin bixiy tusaalaha ku sheegay de wuxu hi kaasi waa kale oo kiis kale usii gelaya ilaa laga aqbali maaye lakin hadduu qof ku doodo ka waran bu kuleeyay oo ihahdo mar haddiiba layga qaadayo soddon layga qaadayo saddexda markan afar ka dhigana de ninku de gabadha ku xadgudbay qofkan waxgeysta hadduu leeyahay ama de gabadh ba tahay qofka cidda ku xadgudbitay il markii afar noqotana waatan laga yareeye markaa dee shareecadu wixii tiri inagu inu hogaansamayna qaala rasuul lahi sal l sl caqlu ahli dimati nisfu caqli muslimiin rawahu axmed arbaca walafdi abi daawud diyat lmucaahadi nisfu diyat lxuri walinsaa'i caqlu lmarati milu caqli rajuli xataa yabluqa athulitha min diyatiha ilaa saddex meelood uu gaarhayo xataa yabluqa ilaa uu rajulku athulitha min diyatiha saddex meelood waa meel diyadeedi xataa yabluqa athulutha markaa ilaa yacni alcaqlu ayaa loo celinaya ba dhahn magtaasi alcaql markaa caqligaasa ayaa carabi wuxuu noqonaya mudakar muu noqonaya labuu noqonaya insha allah mawduuca wixii faahfahin ugu harsan aynu dhammaystiri doonaa lakin xadiska dhamaystira wa canhu qal qaala rasuulu llahi salى اllahu alay sl caqlu shibhi اlcabdi magta shibulcamdigu muqaladun waa la adkeynaya mil caqli camd sida tii camdigo kale laa yuqtalu saaxibuhu saaxiibkiisa la dili maayo shibulcamdiga wadalika arrinkaasina waxa weyaan bu nebigu uri alay slatu slaam an yanzuwa inuu ku boodo inuu isku diro ashayطaanu shaydaanku oo inuu boodo shaydaano an yanzuwa ay an yahuba inuu boodo ashayطaanu oo fatakunu ay noqoto dimaun dhiig meesha uu yimaado bayna annaasi dadka dhexdooda fi kayri daqinatin iyadoo uu tun iyo wax horaanay aanay jirin walaa xamli silaaxin hub la ysku qaatayna aanu jirin akrajahu daarqudni wadacafahu waayo xadiiskan macnihiisu waa saxiix wuxuu tilmaamaya shibhulcamdigaasi inuu yahay muqalad xagga magta marka la eego oo geelii sidii loo adkeynayey camdigu laga dhigay laakiin la dili maayo farqigaasaa udhexeeya isagii camdigii qofkan haddi la loo dilo waa loo dila laakiin looma dilayo shaydaankaana ka qayb qaadanayo laba qof oo aan wax hore udhexaynin baa laga yaabaa intay isku yar xanaaqaan inay nabar fudud isku dhuftaan qofkiiba ay ka raacdo an yanzuwa annazwu wa alwuthuub watasaruc fi shar asalku kelmadoo booritaanka laakiin inta badan qofku markuu shaydaanku markuu si shara deg deg u kaco kale weyaan markaa shaydaanka an yuwaswisa shaydaanu bayna annaas weyaan inuu shaydaanki dadka dhexdoodii waswaasiyo ay isku xanaaqaan iyagoo aanay wax hore colaad hore ka dhexaysabaani jirin laba qof oo hore ka dhexaysabaani jirin baa laga yaaba inay isdilaan ambaba hub hore isku soo qaateen ambaba hub isku qaateen maanu jirinoo ay waxay isku yar dhufteenoo weyneyn hubba aan ahaynoo ushii iyo jeedalkii iyo ay isku dhuftaanoo dabeetana sidaasay dhacdo laakiin de hadduu hubkii iyo seeftii iyo warankii u yahay waa camdi weeyaan waa can ibni cabaas radi allahu canhuma qaala wuxu uhi qatala rajulu calى cahdi nabiyi salى اllahu alayh waslm waqtigii nebiga fajacala nabiyu salى اllahu alay slm nebigu wuxuu yeelay diyatahu magtiisa itnay cashara alfan labiyo toban kun ay dinaaran dirhaman baan ujeed oo dirham rawahu alarbacatu warajaxa الnasaa-iyu abu xaatim irsaalahu inuu xadiisku mursal yahay ayaa la rajaxay marka kolleyba xadiiskan iyo xadiis horeynu soo maray wuxuu tilmaamayaa magtu asalku waa ibil waa geel baa lagu qiimeeya asalka magta laakiin waa laga dhigi karaa wixii kale ari baa laga dhigi karaa kuneefo aria dinaar iyo dahab baa laga dhigi karaa kun dinaar waynu aragnay dirham bay noqonaysaa labiyo toban dirham sidaasay markaa qiimihii waxaa kaloo laga qaadanaya in boqolkaa geela la qiimeyn karo oo dee dinaarki iyo dirhamkiile way isbedbedelayaan in dollar laga dhigi karo oo la odhan kara intaasoo kun oo dollar ayaa geelii lagu qiimeeyey geelii labaatankii saahana saasa loo qiimeyey kuwaana saasa loo qiimeeyey hashii dhalaysay intaasaa laga soo qaaday laakiin waxaan iminkaa dadku ay iska samaysteen inta badan oo iyagu intay meel neefku intuu maraya maaha meel hoosun ay joojiyaan wax yaro aada u yardeeg waxaaba laga yaabaa magti gebigeeduba inay soddon neef iskugu soo ururto xagga qiimaha marka la eego taasi waa qalad geela laftigiisii horta waa la keeno haddii aan geela laftigiisii la keeninna waa in qiimaha uu taagan yahay idan magtan qof cid baa iska xaqu leh waa in la siiyo hadday iyagu tanaasulaan oo ay magti yidhahaan qeyb baan idinka daynay hadday idhahdaan me noocaasuna soo siiya dadka xuquuqda le iyagu way tanaasuli karan haday dhahan waa ban idinka cafilay bale waxay odhan karaan xatiya way siyaadin karaan waxay odhan karaan war ninkii dilka waanu ka baajinaynaayoo waanu ka tanaasulina dilkaase dee magta noo kordhiya magta noo kordhiya hadday dhahdaan way u banaan tahay oo iyagu musa ku musaaxloodaan ku heshiiyaan qadiyadda iyadaa an abi rimfata qaala wuxu uhi ataytu nabiya sala la alay sl wa macii ibni wa macii iyadoo ila socdo ibni inankaygii faqaala wuxuu man haadaabu nabigu igu yuri alay slat slam qultu waxaan ku uhi ibni inankaygii weeyaan ashhadu bihi waan qiraya inuu inankaygi yahay qaale wuxu uhi amaa inahu amaa inahu isaga miyaa laa yajni calayka kugu xadgudbi maayo walaa tajni calayhi adna ku xadgudbi maysid macnuhu waxa weeyaan laa yajni calayka laguu qabsan maayo jinaayadiisa laa yajni calayka oo dembiga adigu aada gashay dembiga isagoo galay adiga lagugu qaadi maayo adiguna dembiga aada gashay isaga lagu qaadi maayo walaa tajni calayhi waa saas weya laa yajni calayka ay low sadra minhu khiyaana jinaayatun laa tuukhadu biha anta walaa yakunu damaanuha calayk haddii inankaagaasi uu cid dilo soo inankaagii maaha adigu maad dalayn hadduu cid dilo ku saarani ma jiro hadduu qof markaa idhahdo aabihii baan dilaya mar hadduu inankiisaas ii dilay waxay iga dilaan aabihii baan dilaya qofkaasi wuu ku dambaabaya hadduu waalidkii wax dilanay ilmihiisii dembigaasina malaha weyaan wax dembiga kuma laha halkan culimada qaar waxay u daliishadeen magta inaan lagu lahayn magtii caaqilada la saaray magta maxaa la saaray shibulcamdiga iyo camdigaba maxaa la saaraya alcaaqila soo maaha waxay idhahdeen usuusha iyo furuucdu kuma jiraan waalidkii laga qaadi maayo xadiiskana laga qaadanaya waalidkii ilmaha qofkaa wax dilay isaga laga qaadi maayo magtaa kii uu sii dhalayna laga qaadi maayo laakiin waa qowl daciifa bay dhicin qowlkaasi oo marjuuxa iyagaaba u mudan in laga qaado mar haddii dadkii kale qaraabada ahaa la magta qofkaa ka bixiyo waa laydinku leeyahay dee aabihii amba walaalkii amba kuwaasina iyagaaba si mudan in laga qaado lakin waa maxay dembi adigu aad gashay isagoo inankaagaiy markaanu leeya ibni ashhadu bihi waan ka maraatigwaan markhaatigelinaya waan ka markhaati ahay inuu yahay amba ashhadu bihi ay kun shaahidan anahu ibni rasuul ka markhaati ho inuu inankayga yahay oo waan markhaati gelinaya sida muuqata magaa wuu ka shakisnaa amba dad baa wax ka sheegay inuu inankiisi yahay markaa rasuulku wuu keenay alayh salatu sla inkaso qadiyadaas ku caddayn waa inankayga bu leey markhaati baan waan ku markhaati gelinayaa oo waan markhaati gelinaya inuu inankayga yahay dabeetna rasulku wuxu isagoo inankaaga iyo duhubto haddana kugu xadgudbi maayo nin ku xadgudbi mayso oo macnaheedu waa maxay sabab kugu noqon maayo in lagugu xadgudbo dembi uu sameeyey adiguna sabab ugu noqon mayso dembi aad samaysay in isaga lagu xadgudbo wallahu aclam wxu ila towfiq wasalaamu calaykum